bsm اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaaءi والmurسليin nabiyina وxabiibina mحamed bn cabdالlah وعlى آlih وأصxaabih وman taبcahm بإxsaan إlى yوم الdin وbعd ba alkelima وأqsaamuhaa waxaynu ka bilaabanaynaa boga soddon ayaynu ka bilaabanaynaa oo kelmadda ka warramaya naxwaha marka la bilaabayo culimada qaar waxay ka bilaabaan kalaamka culimada qaarna waxay ka bilaabaan kelmadda sheekheennu wuxuu noqday ama wuxuu ku biiray qolada ka bilaabaysa kelmadda een kalaamka ka bilaabin sida ajruumiga ajruumigu baabulkalaam buu odhan jiray sababta uu sheekheennu kelmadda uga bilaabay waxa weeye kelmaddu waa jus'ulkalaam kalaamkuna waa murakab oo kelmaduu iskaga tegey haddaba juska iyo murakabka yaa horeeya in la hor bilaabo juska ayaa horeeya wuxuu ku leeyahay salaanadu way kala horeeyaane ka ugu kooban ayaynu ka bilaabaynaa oo kelmadda ah ajruumiga oo kale markuu kalaam ka bilaabayo wuxuu ku cileeyey kalaamka bilaabidda wuxuu leeyahay yaa maqsuud ah ama yaa uu ku xasilaa wada sheekaysigu kalaamka maadaamuu kalaamku yahay ka uu wada sheekaysigu iyo isfahamku ku dhaco isaga ayaa muhiimahe isaga ha laga bilaabo alkelimatu kelmaddu qowlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufrada kelmaddu waa qowl mufradah qodobkeenna koobaad kelmadda tacriifkeega ayuu ku saabsanaanayaa haddaba ama ha ahaada tacriifku luqawi ama ha ahaada tacriifku istilaaxi qodobkeenna labaadna wuxuu ku saabsanaanayaa aqsaamta kelmaddu ay u qaybsamayso qodobkeenna saddexaadna wuxuu ku saabsanaanayaa aqsaamtaa mid ka mida oo ismiya calaamooyinka uu yeelanayo qodobkeenna afraad qaybaha ismigu leeyahay ee mebni iyo mucrab ah iyo waxyaabaha lagu binaynayo ayuu inooga warrami doonaa afartaa qodob buu cashirkeennu maantu yahay waa in kelmadda laguu tacriifiyo waa in kelmadda laguu qaybiyo waa in ismiga calaamadiisa laguu sheego waa in ismiga qaybihiisa mucrab iyo mebni uu u qaybsamayo laguu sharxo afartaa qaybood ayaynu arki doonaa haddaba alkelima markaan idhaa waxay ka bilaabatay al ashaa waxa la ysku qabtay ma cahdiya mise waa jinsiyo culimmada qaar baa yidhi ashani waa cahdiyo waxa se sawaab ah oo sax ah asha alkelima ku jirta inaan jinsiyo ka dhigno jinsiyaynu ka dhigaynaa alkelimatu ta'da ku dhammaatay ta'daasina waa ta'dii ismuljinsiga mufradka ageli jirtay oo dhadignimo maaha waxay meeshu ugu jirtaaye ifraad bay inoo faa'iideynaysaa alkelima haddii ta'da laga tago oo alkelim la yidhaahdo kelimkiibuu noqonayaa saddexda kelmadood iyo waxa ka sii badan ahaa saddex kelmadood iyo wax ka badan buu noqonaya haddaan alkelim idhaahdo waa baqaratun iyo baqarun oo kaluun baqaratun haddii ta' lagu daro waa sac qura haddii ta'da laga daayo baqarun la yidhaahdana waa lo' fara badan haddaba alkelima ashaa waxaynu nidhi jinsiya laga dhigi taadaana waxaynu nidhi wuxdo iyo ifraad bay tilmaamaysaa alkelima saddex dhawaaq bay leedahay waxa ugu fasaaxo badan sidaa aan ugu dhawaaqayo alkelimatu waxaa kaloo bannaan alkelimatu in laamka la reebo kaafkana la fadxiyo oo alkelimatu la yidhaah waxaa kaloo bannaan in kaafka la kasriyo laamkana la reebo oo alkelimatu la yidhaah ama alkelimatu dheh ama alkelimatu dheh ama alkelimatu dheh saddexduba waa saddex bannaan ka fasaaxada lihina waa alkelimatu kelmadda haddaba istilaaxa culimada ayuu doonayaa inuu macneeyo alkelimatu kelmaddu qowlun waa qowl qowlka oo mufradun mufrad ah kelmaddu waa qowl mufrada buu sheekhu yidhi waa qowl mufrada laba shardi buu leeyahy waxaa kelmad la odhanaya u fiirsa hadda shayga aad odhani waa kelmad laba shardi waa in laga helo kow horta waa inuu qowl yahay waa shardiga koobaad waa inuu qowl noqdo laba waa inuu haddana mufrad noqdo qowlkaasi uu mufrad yahay qowl maxaa loo yaqaanaa oo qowlku waa maxay qowlka camriidiga ayaan ku soo tilmaanay oo wuxuu yidhi walqowlu lafdun qad afaada muطlaqan qowlka waxaa loo yaqaanaa waa lafdiga mufiidka ah qowl waa lafdi mufiidah waa lafdi ereyga lafdihi waa dhawaaq wax lagu hadlo waa cod afkaaga ka soo baxaya waa cod iyo xuruuf baa lafdi la odhanayaa waana mufiido macna ayuu leeyahay oo waa qow waa lafdi mufiida ayaa qowl la odhanaya mufiidnimadaana loogama jeedo inaan heel lagaa daba odhanayn laakiin waxaa looga jeedaa inuu macno leeyahay inuu macno leeyahay un weeyi waxaa loo jeedaa ee inaan heel lagaa daba odhanayn ma aha haddaba qowlku waa lafdiga mufiidkaa waa qodobkeenna koobaad mufrad baynu nidhiyo mufrad maxaa looga jeedaa mufradka waxaa loo yaqaanaa inagoo eegayna siday qolada manaadiqadu ku tacriifiyeen maa laa yadullu juz'uhu ala calaa juzi macnaah waa shayga juskii iyo qeybtii macnihiisa qayb ka mida ayna kutusaynin nuxaaduna waxay mufradka u yaqaaniin almalfuudu bilafdin waaxidin waa shayga mar qura lagu wada hadlo een qayb qaybsamin baa mufrad la odhanaya sida muxamed oo kale mar qura lagu hadlaa muxamed oo kale mufrad waa almalfuud shayga lagu lafdiye ee lagu hadlo bilafdin waaxidin lafdi qura loogu hadlo waa siday nuxaadu u yaqaaniin haddaba kelmaddu istilaaxa culimada kow waa qowl qowlka waxaa looga jeedaa lafdi macno leh laba waa mufrad waxaa la yska ilaalinayaa inuu noqdo shay maxaanku dhaha murakaba inuu noqdo ayaa la yska ilaalinaya tusaalaha kelmadu waa muxamedun oo kale muxamed waa kelmed waayo waa qowl macnale waa qowl mufiida waa lafdi macnale oo mufiida waxaan ogaanay muxamedun markaan idhaha inuu lafdi yahay cod iyo dhawaaq waxaa kaloon ogaanay inuu mufiid yahay oo muxamed muxuu faa'iideynayaa dee qofku magaca u yahay buu kuu faa'iideynayaa muxamedun markaad tidhaa waa lafdi mufiida muxamed ma aha laba kelmadoodoo laysku keenaye waa kelmad qura oo waa mufrad tacriifka ah haddaba kelmadda aynu sidaa nidhi waa tacriifka istilaaxigee nuxaadu ay qaateen alkelimatu qowlun mufradun waxay yidhaahdeen culimmadu sida muuqata alkelima waa mubtade qowlunna waa khabar saw kii la odhan jiray mubtadaha iyo khabarku inay iswaafaqaan baa waajiba oo la dhadignimo ay isku waafaqaan ama labnimo ay isku waafaqaan muxuu sheekuu odhan waayey alkelimatu qawlatun alkelimatu ta bay wadataa qawlun muxuu ta'dii ugu dari waayey uu u odhan waayey alkelimatu qawlatun mufradatun uu odhan waayey uudhadiga isku waafajin waayey marka lagu leeyahay waa inay iswaafaqaanay isku waafaqaan labnimo ama dhedignimo saddex shardi baa loo shardiyaa saddexda shardi ee loo shardiya waxaa ka a shardiga koobaad waxa weeye khabarku inuu mushtaq yahay ama muawal bimushtaq waa inuu yahay hadda halkeennan alkelimatu qowlun markaan idhaa khabarkii masder weeyu qowlun waa masder laakiin waa muawal bilmushtaqo waa maquulun baa lagu awidayaa shardigaa wuu haystaa shardiga labaad ee mubtadiya khabarku markay iswaafaqaan loo baahan yahay waxa weeye inuuna khabarku noqonin waxyaabaha mudakerka iyo mu'anasku ay wada leeyihiin sida dahiir oo kale waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir dhahiir oo kale yuuna noqonin haye maaha kolkaa kani dhahiir oo kale shardiga saddexaad waxa weeye khabarku waa inuu yahay jaariyan cala mubtada mubtaduhu miduu leeyahay oo mubtaduhu uu samaynayo hadduu noqdo hayra jaari hadduu noqdo waxba muwaafaqadu shardi ma aha haddaba talow sheekhu muxuu alkelimatu qawlatun u odhan waayey wuxuu u odhan waayey sida matniga alfiyada aynu ku arki doono ama shuraaxda alfiyaduba ay ka hadlaan waxa weeye masderka masderka waxaa loo laazimaa marar badan ifraad iyo tadkiir baa loo laazimaa saasaa qawlatun loo odhanaya xaqiiqaduna waxa weeye alkelimatu ta'da ku jirta ifraad bay sheegaysaaye dhadignimaba ma sheegayso alkelimatu kelmadu qawlun waa qowl qowl maxaynu ku macnaynay waxaa lafdiga ee lagu dhawaaqayo ee haddana mufiidka ah alkelimatu kelmadu qowlun waa qowl qowlka oo mufradun mufrada mufradka maxaynu ku macnaynay maa laa yadullu juz'uhu calaa juzi macnaahu shayga qaybtii macnihiisa qayb ka mida ayna kutusayn maalan haddaan idhaahdo rasu hadda ma aha mufrad ra'su moxamed ma aha mufrad maxaa sababay ra'su moxamed waa moxamed iyo madax kolkaa rasiguna dee madaxuu kutusayaa muxamedna dee qofko dhan buu ku tusaya laakiin haddaan muxamed qura idhaa muxamed ma idhaa muxamed miimkaasi wuxay tusayaa gacanta midig xaduna waxay tusaysaa gacanta bidix masaasa ah? mise muxamed qofkanunbuu ku wada tusayaa miimku keligii waxba kuma tusayo xaduna keligeed waxba kuma tusayso mufrad waxaa loo yaqaanaa sida manaadiqada iyo asxaabu lfalaasifa ay qaateen maa laa yadullu juz'uhu ala juz'i manaahu ka ayaa mufrad loo yaqaanaa kelmadu waa qowl mufrada tacriifkaasi waa xaggee waa tacriifka istilaaxiga ah haddaba kelmaddu tacriifka istilaaxiga ah maadaamay sidaa noqotay tacriifka luqawiga ah maxaa kelmad loo yaqaanaa luqa ahaan marka la joogo kelmadda jumlooyinkaa layska yska yidhaahdaaba marka la doono jumlo idiloo kelmad la leeyahay baynu arkaynaa hadda waa jumlo ama waa jumlooyinba ayaa luqada kelmad la odhanaya waxaan haddaba halkaa ogaanay kelmaddu lafdi ahaan in jumlooyinka lagu ilaaqo waa lafdigeegaa jumlooyinka lagu ilaaqaa macno ahaanna qowlun mufradun weeyaan laba shardi bay kelmaddu leedahay inay qawl noqoto iyo inay mufrad noqoto labadaa shardi waxaa la moodaa kitaabkeenani wuxuu khilaafay kitaabtii ka horreysay siday kelmadda ku tilmaami jireen waayo waxay ku tilmaamayeen kutubtaan soo dhiganay kelmad markay tilmaamayaan lafdun wudica limacnan mufrad eegada saddex shardi bay shardi ka dhigi jireen kow waxay odhan jireen waa inuu kelmaddu ay lafdi tahay laba waa inay mawdica limacnan tahay saddex waa inuu mufrad yahay bay odhan jireen lafdun wadica limacnan mufrad sheekheenuna qowlun mufrad buu ihi qowlkiiyo mufradkii unbu soo qaatay muxuu ka tegey markaa wuxuu ka tegey lafdigii iyo wadica limacnantii sababtuu uga tegey waxa weeye kelmadda lafdiga ah lafdi marka lagu yidhaah waa wax lagu hadlay ama macna loo dejiyo oo macna ha lahaado oo ha ahaado mustacmal ama muhmel ha noqdo lafdigu wuxuu koobsadaa mustacmalka iyo muhmelka labadaba lafdi waa laisku yidhaahdaa laakiin qowlku eegata laakiin qowlku keliya waa mustacmalka uun qowl maxaa loo yaqaanaa ereyga qowl ah qowl waxaa loo yaqaanaa mustacmalkao qura lafdina waxaa loo yaqaanaa mustacmal iyo muhmel haddaba haddaan lafdi qaato waa jinsi baciida waxaan u baahnaanayaa muhmelkii wax iga saara waa inaan wadica limacnan idhaa maxaan odhanayaa markaa lafdi haddaan qaato maxaan odhanayaa maxaan u baahnaanaya lafdi markaan idhaa waxaa soo wada hoosgelaya kii mustacmalka ahaa iyo kii muhmelka ahaa waxaan u baahday muhmelka in laiga saaro maxaan odhanayaa haddaba lafdigii wadica limacnan baa shardi noqonaysa haddaan lafdi qaato haddaan qowl qaatana qowlkani wuxuu igaga filan yahay lafdinimadii iyo wadica limacnantiibuu keligii isla yahay looma baahnaanaya markaa waayo qowl waa ka macnaha le un ka muhmalkiimaba soo gelayaba sheekhu saasuu kusoo gaabsaday talow culimada ma jiraan kelmadda labadaa shardiyeenu shardinay wax ka badan cid u shardiyey laba shardi baynu hadda u shardinay inay qowl iyo inay mufrad tahay waxa intaa in ka badan cid u shardiday ma jirtaa nacam way jiraanoo moxamed ibnu maalik kitaabkiisa tasiilka ah wuxuu ku daray kelmaddu waa qowl mufrad ah oo mustaqilun ah. mustaqilun buu ku daray shardigaa mustaqilun la yidhaa ayuu ku soo kordhiyey kelmadii oo waa inuu mustaqil yahay mustaqil waa inay tahay buu yihi moxamed ibnu maalik mustaqilkan wuxuu inaga saarayaa markaan ficilka mudaaricee yakulu ah aan ku hadlo yakulu ya ugu horeysaa maay mayna mayna ahayn erey macno itusaya mayna ahayn macno itusaysaayoo wax maqan bay tusaysaa ta'kulu markaan idhaa wax lala hadlayo ayay tusaysaa nakulu markaanidha cid hadlaysa ayay tusaysaayo mucadimu nafa ama maca alkhayr ah haddaba xuruufulmudaaracada ficilka mudaaric xagga hore ka gelaysaa ma mustaqilun mustaqil ba mise ficilkay ka tirsan tahay mustaqil maahe ficilkay ka tirsan tahay haddaba kelmad la odhan maayo maxamed ibnu maalig wuxuu yidhi xuruufulmudaaracadu keligeed waa kelmad yaan la odhanin waayo mustaqil bayna ahayn mustaqil ma aha taa u taaniiska jaalisatun ku jirta taa taaniiska jaarisatun ku jirtaa keligeed gaar may u qoran tahay waa maya mustaqil ma aha kelimad yaan la odhanin haddaba alifulmufaacala musta maaha mustaqil yaan la odhanin haddaba waa kelmad maxamed ibnu maalik anuu kelmadda saddexdaa shardi baanu ka rabaa buu yidhi inay qowl tahay oo mufrad ay tahay oo mustaqil ay tahay mustaqilkaa iigu dara buu yidhi sheekheennu wuu u bogi waayey kelmadda mustaqil oo wuu iska daayey alkelimatu kelmadii qowlun qowl weeye qowlka oo mufradun mufradah bal haddaba qowlun iyo mufradun intaa ka warrama ereyga qowla ma maxaa inaga baxaya markaan qowl idhaa muxuu saarayaa qowlkani afar shay baa qowlka inagaga baxaya ama saddex shay baa qowlka inagaga baxaya ereyga qowl a markaynu nidhaa afar shay ama saddex shay baa inaga baxaya kow waxa inaga baxay oo halkaa ka booday oon kelmad la odhanaynin qoraalkii kitaabadii ama khadkii khadkii oo dhani maaha maaha kelmed haddaad qoraalkeennan hoos u eegto hadda kelmed maaha maxaad yidhi dee qawl buuna ahayn wax lagu hadlayo la maqlayuuna ahayn wax lagu hadlayo oo la maqlayo ma aha waxaa kaloo inaga baxay khadkii markuu baxay waxa inaga baxay ishaaradii haddaad tidhaahdo aawey mixraabkii oon saa idhaahdo waxbaan ku fahansiiyey laakiin haddana loodhan maayo waa kelmed waayo dee maba aha maxaan ku idhaahdaa qowlnimadii baa ka dhiman waxa inaga baxay cuqadkii waxyaabihii la guntayey ama la xidhayey afgarashada ahaa waxyaabahaasoo dhani qowl bay inagaga baxeen markaan mufradu nidhaa maxaa iga baxay mufrad qowlku waxaa laga yaabaa inuu yahay ama mufrad ama inuu yahay murakab labadaba qowlku uu noqon karaa mufrad iyo murakabba uu noqon karaa markaan mufrad shardiga a ah, mufrada keenay maxaa iga baxay oo halkaa isna iga hadhay waa inuu mufrad yahay baynu nidhi waxaa iga baxay qowlka murakabka ah oo kelmad la odhan maayo jaaa muxamed oo kale jaaa muxamed waa qowl murakaba kelmad maaha haddaba haddaba culima qowl iyo mufrad markaan kelmadii shardi uga dhigay qawlku waxbuu saaray baynu nidhi qawlku muxuu saaray baynu nidhi khadkii iyo lisaanulxaalkii iyo ishaaradii iyo qowl baa inaga saaray baynu nidhi war qawlku waa jinsiye marka falsafada la joogo jinsigu wax ma isagaa saari jirayba jinsiga asalkiisu wuxuu ahaa ashumuul walidkhaal fasalkana asalkiisu waxa weeyaan alikhraaj haddaba mufraduna waa fasal waxay falsafadu u yaqaaniin qowluntuna waa jinsi waxay falsafadu u yaqaaniin jinsigu waxba ma saaro seenu leeyahay qowlkaa wax inaga saaray mas'aladaa waxay asxaabu alfalaasifa ku daweeyeen ragga mantiqa aqoonta u lihi waxay ku xalliyeen jinsi jinsiga iyo fasalka hadduu cumuumun wa khusuusun min wejin uu u dhaxeeyo cumuumun wa khusuusun min wejin jinsiga iyo fasalka hadduu u dhaxeeyo mushkilad ma laho jinsiguna waxbuu saari karaa fasalkuna waxbuu saari karaa jinsigu wuxuu saarayaa cumuumka fasalka fasalkuna wuxuu saarayaa cumuumka jinsiga mid kastiba ka kale cumuumkiisuu saaraya hadda waxaa jira wax qowlna ah mufradna ah yaa tusaalaynaya qowl mufrada waaba muxamedoo qura muxamed muna qowlna ahayn mufradna ahayn halkaa way ku kulmeen waxaa jira wax qawluuna waxaa jira wax mufraduuna qawluun yaa ah murakabka ah qawluuna muxamedun mufrad qura yaa ah haddaba macnaha marka la leeyahay haadaa macna mufrad markaa macno mufrada macnaha markaan mufrad ku tilmaamayo dee macnuhu hadduu mufrad noqdo qowl ma aha qowlku macno maaha sidiisa waa lafdi lagu dhawaaqo mufradkii haddaba wuxuu galay ee u fiirso hadda mufradkii caam buu noqdayoo xagga macaanida wuu galaa oo macnahani waa mufrad baa lagu odhan xagga alfaada iyo aqwaashana wuu galaa oo qowlkani waa mufrad baa lagu odhan yaa guda ballaadhan xaggaa markaan ka eego lafdigaa guda ballaadhan saw maaha qowlkiina wuu ka guda ballaadhay oo wuxuu galay xagga mufradaadka wuu noqday xagga murakabaadkana wuu noqday xaggaana yaa guda ballaadhan markaan eegno xaggaana yaa guda ballaadhan qawlkiibaa dhinacanna guda mid kastiba ka kale wuxuu la dheeraaday baa jira meelay ku kulmayaanna way jiraan alkelimatu kelmadii qowlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufradah ereyga mufradun waa nacti waa sifo yuu sifo u yahay yaa sheegaya culima dee ilanuxaad baynu hadda nahaye qowlun buu sifo u yahay laakiin waxaa la sifeeyey qabla kownihi khabaran u fiirso qabla kownihi khabaran intuuna khabar weli qowlka intaan khabar laga dhigin ayaa la sifeeyey waayo haddaad bacda kownihi khabaran ansifeeya aad tidhaahdo waxa ka dhalanaya inaad hadalkii ku dayso alkelimatu qawlun kelmaddu ma qawl maa ama murakab ha ahaade ama mufrad ha ahaadee wermey waxa khabarki ihi waa sifadiiyo mawsuufkaoo wada socda alkelimatu kelmaddu hee ar maxay kelmaddu ma qawlun unbaa mise waa qawlun mufradun kelmaddu ma qawlun qurhabaa mise waa qawlun mufradun qawl mufradu sifadiiyo mawsuufkii baa markaa xagga macnaha marka la jeedo khabar wada noqonaya ila soco waa bacda kownihi khabaran iyo qabla kownihi khabaran baa la kala yidhaahdaa asxaabu alfalaasifa waxay isku khilaafeen jumladan aynu hayne alkelimatu qowlunihi ma qadiyadii dabeeciyada ahaydbaa mise dabeeciyadii maahee waxa weeye tii la odhan jiray muujabo kuliye ah ayaynu nidhaahnaa midkaynu ka dhignaa labadaba waa la ysku khilaafay laakiin mas'aladaa sharxeega geli mayno ilaa ardaygu intu de mantiq iyo falsafadda wax ka arkayo alkelimatu kelmadii qowlun qowl weeyi qowlka oo mufradun mufradah sharaxa yarbal hadaba haddaba ila eg luqadii wuu ka aamusay sheekhu ilan kitaabkaa mukhtasarahe luqadda waxa kelmadda lagu ilaaqaya wuu ka aamusay tuطlaqu waa la al alkelimatu kelmadda ayaa la iطlaaqi fi lugati luqadda carabiga dhexdeeda ayaa la ilaaqi cala aljumali jumlooyin baa lagu ilaaqi jumlooyinka oo almufiidati mufiidoo macna faa'iideynaya luqadda kelmadda maxaa mararka qaar loo isticmaalayaa buu yidhi jumlooyin baa lagu ilaaqi cala aljumal su-aashaa waa la isweydiiyey isweydiintiina waxay noqotay cala aljumali almufiida markaynu nidhaahno jumlooyinkan jamac baa laga dhigaye jamcu mashardiba oo mar kasta waxa kelimad la odhanaya xagga luqaddu waa inuu jumlooyin yahay jamc jumlooyina mise waxaynu dhahnaa waa calى اljumla wاljumal waa calى اljumla xataa mufrad baa looga jeedaa jumlo keliya qowl waa l kelmad waa la odhan jumlooyin badanna kelmad waa la odhan tuطlaqu waa la iطlaaqayaa alkelimatu kelmadda ayaa la iطlaaqayaa fi lugati luqadda dhexdeeda ayaa lagu iطlaaqi cala aljumali jumlooyin baa lagu iطlaaqi jumlooyinka oo almufiidati mufiidaa ah oo macna faa'iideynaya jumlooyin fara badan baa kelmad la odhani ka qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi kalaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waxaa jira qofka ahlu naarka ah ama munaafiqa ah marka nafta laga qabto ee nafta laga qaado uu arko hoygiisa naarta ah iyo haddii uu noqon lahaa qof wanaagsan hoygiisa jannadu halkuu ahaan lahaa markaa ayuu calaacal bilaabayaa wuxuu odhanayaa rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii maa taragtu rabbi keligeed waa jumlo waa jumla nidaa'iya irjicuuniina waa jumlo labaad lacallii acmalu saalixan waa jumlo fii ma taraktuna waa jumlo kale imise jumlo ayaa halkaa jooga waa rabbi iyo irjicuuni iyo lacali acmalu saalixan iyo taraktu ama fii ma taraktu afar jumlo ayaynu haynaa saw ma aha afartaa jumlo buu ilaahay yidhi kallaa inahaa inahaadaasi hadaasi waxay ku dhacaysaa inahaa erey jumlooyinkaa hadda aan soo sheegnay kallaa inahaa kelimatun huwa qaa'iluhaa waa kelmad baa la yidhi taasi uu iska yidhi uun kelmaduu iska yidhi uun ka soo qaad baa la yidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow buu yidhi yuu la hadlayaa waa munaade xarfunidii xadfan yahay rabbi yaa rabbi rabbiyow ilaahay buu la hadlayaa irjicuunii iceliya alla iceliya iceli inuu yidhaa bay ahayd soo maa rabbi irjicnii bay ahayd soo maaha luga alcarabiya rabbi irjicnii halkuu irjicnii ka odhan lahaa ayuu irjicuunii ka yidhi waauljamaacu keenay waawljamaacadan qole waxay idhahdeen waa litacdiim qole waxay idhahdeen may kelmadanu ku celceliyey oo jamacnimaaba laga dhigay rabbi irjicuunii qole waxay idhahdeen rabbina waa nide uu la hadlayo ilaahay irjicuuniina waa malaa'igta ayuu la hadlayaa rabbi yaa rabbi rabbi qolena waxay idhahen u dawakay markuu naartii arkay ayuu dawakayu waxba kala garan waayeyoo mufradkii iyo jamicii buu isku daray bay idhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbiyow irjicuunii iceliya lacallii acmalu waxaan rajaynayaa inaan sameeyo saalixan camal suuban fii maa taragtu wixii aan ka soo tegey adduunkii camal wanaagsan baan ku soo samayniye dib ha lai celiyo mar haddii la celin lahaa ka waran ninka ah camal wanaagsan ma bilaabi lahaa baad u malayn ilaahay baa tilmaamay ilaahay ayaa inoo sheegay suurat lancaam ilaahay muxuu yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la soo celin lahaa halkii unbay ka bilaabayaan buu ilaahay yidhi weli qof xanuunsaday maad aragto sakaraad noqday qofku markuu xanuunsado sakaraad noqdo uu isku arko inuu dhimanayo ballano badan se ilahay lama galo imise ballanood bu ilahay la galaa wax fara badan alla ilaahu saasaanu cibaadaysan saasaanu tawba keli maalintuu caafimaadana ka waran ya ma isagaa ogba ballanadii waxa wey ilaahay baa ina sheegay subxaanahu wa tacaala walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu ilaahay baa yidhi kalaa kadaa baa la yidhi la celin maayo innahaa iyadu kelimatun waa kelmad huwa qaa'iluhaa uu iska yidhi uun haddaba ereygaa kelimatun ihi afartaa jumlo ayay ku dhacaysaa wa fi lisilaaxi isilaaxa culimadana wa tudlaqu bay ka dhigan tahay alkelima wa tuطlaqu waa la iطlaaqi alkelimatu kelmadii fi lisطilaaxi isilaaxa culimada cala alqowli qowlka ayaa lagu iطlaaqi almufradi ee mufradka ah qowl mufradaa lagu ilaaqi qowl waynu macnaynay mufradna waynu macnaynay wاlmuraadu biاlqowli qowl waxaa looga jeedaa allafdu waa lafdiga addaallu tusinaya calaa macnan macno lafdi macno ku tusiyey horta lafdi ereyga lafdiya ma garanaysaa wuxuu yahay lafdi ereygan lafdi ihi waa masder ficilkiisu lafado ahaa lafadana culimada luqadu laba qowl bay iskugu qabteen qole waxay dhahdeen lafada wuu tufay qolena waxay dhahdeen lafada wuu tuuray lafada wuu tufay ama lafada wuu tuuray masderka lafdi ihi muxuu noqonayaa qola tufid bay ku macneeyeen qolana tuurid bay ku macneeyeen masderkaasi waa fali waxaana looga jeedaa ismi mafcuul oo malfuud baa looga jeedaa waa min tacbiiri اlmasder wa iraadat ismi اlmafcuul lafdi hadaba waa malfuudo waa wax lasoo tuuray ama lasoo tufay hadalkeena qowlku waa hadal aad ku hadashay hadalku miyuuna ayn waxaad soo tuftay oo afkaagu uu soo tufay afkaaga ayaa soo tufay afkaaga ayaa soo tufay ama se soo tuuray qowlkan baa tufay guduhu ka soo tuuray waa hawo iyo naqas sambabada laga soo tuurayo markaasaa sidaad arkayso ama kalxamaha ka soo boodaya markaasaa sidaad arkayso makhaarijtaa kolba makrajuu ku dhacayaa kol halkaasu ku dhacayaayo markaasi xadii samaysmaysaa mar halkaa kaluu ku dhacayaayo caynkiibaa samaysmay dhagax marka gidaar lagu dhufto muxuu sameeyaa sow qad ma yidhaahdo hawadan aad soo tuuraysid markaad gidaarkan cunaha kolba mid ku dhufato ayuu dee isna sanqadhii samaynaya xarafkiibaa soo boodaya kelmadii waa shaqada la qabanayo culayskeega ilaahay unbaa garan bal kharaja dheh kharaja codka inta meeloodeed ku dhufatay bal ka codka afkaaga ka soo baxaya inta gidaareed ku dhufatay bal ka waa makhaarijtii waa inagu waynu iska hadlaynaa uno wax fududun baad moodaysaa waa shaqo aada u culus weeyi haddaba lafdigu waa wax lasoo tuurayo weeyi addaalu calaa macnan markaynu nidha addaal wuu ku tusayaa horta tusidu waa maxay dalaaladu waa maxay dalaalada inta badan waxaynu ku arki doonaa usuulka iyo si fiican waxaan ugu baranaynaa iyo mantiqa labada qaybood ayaa dalaalada lagu baran dalaalada culimadu laba qowl bay iskugu khilaafeen waxay dalaaladu tahay waxaase ugu muhiimsan kownu shayi bixaalatin yalzamu min alcilmi bihi alcilmu bishayin aakhara dalaalada waxaa la yidhaahdaa shaygu inuu si ahaado si haddii isaga la fahmo wax kale la fahmayo shaygu waa inuu si ahaado bixaalatin waa si xaaladaasi waa wadciga kelmadda waa in la dejiyo oo loo dejiyo macno kol haddaad kelmaddan fahantay macnihii baad fahmaysaa kolka ama ha la fahmo ama yaan la fahmin waa mulaq marka ama ha laga fahmo ama yaan laga fahmin qolada qaarkoodna waxay yidhaahdeen may e waa marka laga fahmuun bay dalaalad leedahay kelmaddu markii macne laga fahmo haddaba shayga daaligii waa mid wax kutusayo waxaad ku fahansiinaya kolka ama aduu ka fahan ama ha ka fahmin hadduu shaygaa daaligiihi lafdi yahay iminka naama markaan idhaha maxaad fahmaysaa naama seexad sow maaha dalaaladaasi waa lafdiyo dalaalo lafdiyaa ah weeyi ka warrama hadduu roobdo-o maxaynu fahmaynaa roob weyn haduu do oo dhulku uu wada buuxsamo biyo inuu maxay soo bixi baynu fahmaynaa ar maxaa soo baxaya dhulka biyuu ka buuxiyey doog baa soo baxay waad fahantay kol hadduu dhulkii biyo buuxiyey inuu doog soo baxayaad fahantay ma lafdibaa ma dalaalo lafdiye abaa maaha dalaalo lafdiye waa dalaalo caadiye ah caadada ayaa ina bartay shay roobku markuu do-o in meeshan way wax ka soo baxaan qofka aduu duubani qufaco ee meydka aynu lahayn ee sariirta saarani qufacaasi muxuu ina tusiyey haddii qiiqan aragno maxaad odhanaysaa ma biyo ka hooseeyaad odhanaysaa qiiq weyn baad aragta maxaa ka hooseeya ya ma biyo ka hooseeya maydabbaa ah ka hooseeya waxaasoo dhani waa wada dalaalo kolka dalaaladu midi waxay noqotaa caqliyo midi waxay noqotaa caadiyo midi waxay noqotaa lafdiyo saddexdaasay dalaaladu uqaybsantaa dalaala alcaqliya iyo dalaala alcaadiya iyo dalaala lafdiya hadda dalaaladeenini waa dalaala lafdiya wa fi lisdilaaxi isdilaaxa waxaa lagu idlaaqayaa kelmadda cala alqowli qowl baa lagu idlaaqi qowlkii almufradi mufradka ahaa walmuraadu waxa looga jeedo bilqowli qowlka ka looga jeedaa allafdu waa lafdi addaallu tusinaya calaa macnan macno tusinaya calaa manan macnuu ku tusaya ereyga macniihi waa maxay macno horta maxaa tahay yaa macnaha inoo macnaynaya macnow maxaa tahay waxaan umalaynayaa macnihii sidii dee laynoogu celcelina waa macnuhu waa maxay loo lahaa waynu iska garanaynaa un macnaha cidima macnayn karto ishaadu ma is kartaa horta shay kastooo kugu soo dhawaado lamaba arko shaygu hadduu kugu soo dhawaado lamaba arko macnihii ina waxaan ohan kelmaddan macnaheegu waa maxay macnaa dee macnihiibaa maanta aan sii macnaynaynaa macnow maxaa tahay bal aynu badina haddaba macnahae ereyga maqsuudka la yidhaha mataqaan maqsuudka maqsuud ma maqashay mafhuum ma maqashay mafhuum musame ma maqashay musame madluul ma maqashay manduuq ma maqashay macno ma maqashay waxaas waa isku shay qura un haddaad macno garan laadahay maqsuud ma garanaysaa maqsuudka iyo macnuhu waa isku mid waa ka loo jeedo wey ka loo jeedo macna waa shaygii loo jeeday naamo maxaa looga jeedaa marka markaad leedahay naamo ii macnee waa inaad tiraa naamo maxaa looga jeedaa eeg macna maqsuud mafhuum madluul manduuq waxaasoo dhani waa isku wada maxay baynu nidhi isku wada shay qura ereygan macnahaa saddex qowl baa ku jira qole waxay idhahdeen macnuhu waa mafcal waxaana looga jeedaa daraf makaan oo meesha loo qasta ah macnaa waa meel loo qastayey wal kelmaddan halka looga qastaya waa halkee markaa idhaha weeye qolena waxay idhahdeen macnuhu waa ismi waa masder miimiya oo looga jeedo ismi mafcuul min tacbiiri masder wa iraadat ismi mafcuul oo macnaa wuxuu ahaa qasadka laftiisa e maqsuud baa looga jeedaa qole waxay dhahdeen ereygan macniihi ismi mafcuul oo takfiif lagu sameeyey weeyaan macnaa muxuu ahaa dhawaaqiisa saxda macniyun buu ahaa macniyun macniyunna dee waa marmiyun oo kaleo asalkiisu macnuuyun buu ahaa qaacide la yidhaha qaacidatu sayid baa ku dhacdo sarfiga aan ku baran doono ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawu yaaan wa udkimat ilyaau fi lyaa wuxuu noqday macnuyun macnuyun markuu noqday macnuyun ayaa damada nuunka saaran loo bedelay kasro lisalaamati ilyaa markaasuu noqday macniyun isagoo macniyun ah ayaa la yska takfiifiyo labadii yo-ood tii xarakaysnayd baa la xadfay kasrihii nuunkana fatxaa loo bedeshay alifkii dambena ya-dii dambena alif baa loo bedelay bal waxa shaqa la qabtay eeg markaasay noqotay macnaa almacnaa waa loo qasday markaa wاlmuraadu biاlqowli qowl waxaa looga jeedaa adaaluka kut allafdu lafdiga adaallu ku tusinaya calaa macnan macna ku tusinaya ka rajulin oo kaleba weeye wa farasin oo kaleba weeye laba tusaaluu sheekhu usoo qaatay markaa rajulin waa nin oo wax caqlila ayuu usoo qaatay uga jeedaa farasinna waa faras oo waxaan caqli lahayn buu usoo qaato oo lama dhadigeeyo ereyga farasa laiskuma dhadigeeyo luqadda rag yar baa yidhi waxaanu aragnay farasatun ha isku dhadigaynin farasatun odhan farasunun daah faraska ka dhadig maa la garanaya ya ima qoraya bilwadci ma ma qorayaa idinka ah, faraska ereyga farasa wuu ka sii dambeeya bilwadci buu idiin qorayaa soo maaha wuu ka tegey kaygu bilwadcidaa waxaad eegtiin farasku waa ka lab ka dhadig maxaa la odhanayaa haddaba culimo faraska dhadig sida luqadda carabiga ee saxda a ah maxaa la yidhaahdaa soomaaliga geenyaa la yidhaahdaa geenya waata dhadig kalabna maxaa la yidhaahdaa af soomaaliga ma faras baynu um nidhahnaa kalab ya geenyadu waata dhadig kalabna gamaan baa la waa geenyo iyo gamaan haddaba af carabiga waa faras waa kii labaad maxaa la odhanayaa kiisa dhadigna xijrun baa la yidhahdaa xijrun rajulin iyo wafarasin rajulin hadda waa nin gabadh marka la sheegayo mataa baan ku daraya rajulatin baan odhanaya ma odhanayo rajulin waa nin gabadhii maxaan odhanaya magac kalay qaadanaysaa imra'atun wاlmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa ereygan lafdiga asawtu waa cod almushtamilu koobsaday calaa bacdi اlxuruufi xuruufta qayb ka mida ayuu koobsaday waxaynu nidhi lafdiga waxaa loo yaqaanaa laba qodob shaygu inuu cod leeyahay dhegtu ay maqasho laba in xuruuf la higaadin karana uu leeyahay walmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa asawtu cod haddaba shaygu hadduu cod yeelan waayo lafdi maaha bal kitaabkaygan soo eega kitaabkaygaasi ma lafdi ba hadda bal eega hadda waa la akrin karayaa soo maaha ma aha lafdi maxaa diiday haddaan dhegaysto codkiibaa ka maqan waxba ma maqlayo cod male waa inuu od waxa lafdi la odhanaya wa inuu od cod wato dhawaaqaa miis baan garaacaya ma lafdibaa hadda cod wuu yahay la maqlayo laakiin maaha lafdi maxaa diiday maxaa diiday ka yaa eeg cod wuu yahay dhegtu ay maqasho laakiin maxaa dhiman baynu nidhi xuruuftiibaa ka maqan waa inuu xuruuf wato haddaba halkaa xuruufta ayay ragga qaarkood moodeen calaa bacdi xuruuf marka la yidhaa ayay u fahmeen xuruuf jamaca waa inuu wato waxay idhaahdeen oo waawulcadafku waa xaraf qurahe maxaa laga yeelayaa waawulcadafku muna xaraf qura ahayn calaa bacdi xuruuf xaraf qura wey waawulcadafka iyo hamsatulistifaamka iyo ba'da xarafka jaariyo maxaa laga yeelayaa bay idhahdeen ragga qaarkood baa yidhi war kelmaddan in la bedelo ayaa habboonayd oo mushtamil calaa bacdi alxuruuf lagaba daayo oo walow xarafanba ha ahaada layska yidhaahdo wuxuu ku ragga qaarkoodna bacdiga ayay yidhahdeen miyaan bimacnaa axad lagu macnayn karaynin ilan bacdigu xataa axad baa iska soo hosgelaya yidhahdeen ragga qaarkood waalmuraadu bilafdi lafdiga waxaa looga jeedaa asawtu cod baa looga jeedaa almushtamilu koobsada calaa bacdi alxuruufi xuruufta qayb ka mida kaasaa waxa codka xuruufta wata ayaa lafdiya sawaaun waxa isku mida dalla calaa macnan macno inuu itusayo ka zaydin oo kaleba weeyi am lam yadulla iyo inuuna macno itusay ninka dayzin oo kaleba weeyi dayz waa maqluuba zaydin zayd oo laisdaba mariyey waqad tabayana waxaa inoo caddaaday anna kulla qowlin qowl kastaaba lafdun lafdi inuu yahay waqad tabayana waxaa caddaaday anna kulla qowlin qowl kastaaba lafdun lafdi inuu yahay ayaa inoo caddaatay qowl kastaa waa lafdi qowl kastood aragtaa lafdi buu noqonayaa walaa yancakisu cagsiguse ma jiro walaa yancakisu cagsigu waxa weeye lafdi kastaa qowl maaha waayo qowlku waxa weeye lafdiga inta macnaha leh ayaa qowl la yidhaahdaa lafdiguna waxa isla soo hoos gelaya ka macnaha leh iyo ka aan macnaha lahayn baa isla soo hoosgelaya ereygaa walaa yancakisuna hamoodina cagsigii falsafada saddex cagsi baa jira oo nimanka falsafadu ay isticmaalaan walaa yancakisu waa cagsiga luqawiga ah saddex cagsi baa jira oo mandiqa lagu barto ma aha cagsulmukhaalifkii iyo cagsulmustawligii iyo wixii hamoodin inuu yahay waa cagsigii luqawiga ahaa ee isdabamarinta ahaa walaa yancakisu cagsiguse ma jiro walmuraadu waxaa looga jeedo walmuraadu ka looga jeedo bilmufradi mufradka ka looga jeedaa maaka weeyaan laa yadullu una kutusaynin jus'uhu qaybtiisu calaa juzi macnaahu macnihiisa qayb ka tirsan sidan falsafadda ayaa qabta mufradka waxay yidhaahdeen falsafadu waa ereyga qaybtiisu macnihiisa qayb ka mida ayna kutusaynin iminka muxamed markaan soo qaatay ereyga muxameda markaan idhaa ma madaxaygaa ma gacantaydaa mise waa gebigaygaba muxamed waa maxay waa gebigayga saw maaha haddaba ma idhaahdaa moxamed miimku madaxuun bay tusayaa ma idhaahdaa waa khalad eeg xuruuftan xaraf kastaa daatadayda qayb ka ima tusayso mufradku waxaa loo yaqaanaa ereyga juskii una macnaha qayb ka mida oo gaara ku dhacaynin xuruufti iyo macnaha aan laisku qaybqaybinaynin ee macnaha ereyga ku wada tusayun baa la odhanayaa mufrad saa falsafadda ayaa ku tilmaantay culimmada nuxaaddu waxay ku tilmaameen almufradu huwa almalfuudu bilafdin waaxidin waa waxa mar qura lagu wada hadlo kolkaa talow khilaafka labadaa tacriif maxay ku kala duwan yihiin manaadiqadu waxay yidhaahdeen maa laa yadulu juz'uhu calaa juzi macnaahu kolkaa cabdilaahi waa mufrad cinda almanaadiqa cabdilaahi waa mufrad cabdilaahi baa mufrada manaadiqada agtooda waayo nin baa magac looga dhigay hadduu markii hore cabdi iyo allah kala ahaa marka magac laga dhigo nin unbuu ku dhacaya cabdilaahi markaad tidhaahdo kolkaa waa mufrad cinda almanaadiqa laakiin cinda nuxaad cabdilaahi dee ma wax mar qura lagu wada hadlaya mise waa cabdi iyo allah marka la hadlayo waa cabdi iyo allah cinda nuxaad cabdilaahi ma aha mufrade waa murakab waxa wanaagsan haddaba inaynu nidhaahno almufradu huwa almalfuudu bilafdin waaxidin mufradku waa maxay baynu nidhi waa waxa lafdi qura loogu hadlo ayaa mufrad la odhanaya walmuraadu waxaa ka loo jeedo bilmufradi mufradka ka looga jeedaa maaka weeyaan laa yadullu una kutusaynin jus'uhu qeybtiisu calaa juز'i macnaahu macnihiisa qayb ka tirsan wadaalika kaasina naxwu zaydin waa lafdiga zaydin oo kale wey zaydin hadda zaydin zaa'idu keligeed wax macno gaara kuma tusayso ya-duna macno gaara kuma tusayso daalkuna macno gaara kuma tusayo fa ina ajzaa'ahu qaybihiisu wahiyo zaayu waa zaayda iyo walyaau ya-da iyo wadaalu daalka idaa ufridad marka la keli yeele zaa'ida gaar loo qaado ya gaar loo qaado daalkana gaar loo qaado idaa ufridad marka la keli yeelo laa tadullu kuma tusayso calaa shayin shay oo mimaa kii yadullu calayhi uu kutusayey calayhi dushiisa magaca guud mimaa kii yadullu uu kutusayey huwa zaydku calayhi dushiisa bikhilaafi qawlika hadalkaagu uu khilaafsan yahay hulaamu zaydin hulaamkuna dee wiil buu kutusayaa zaydna dee nin kaluu kutusayaa fa ina kulan mid oo min jusayhi labadiisa juزa wahumaa waxay kale yihiin algulaamu iyo wazayd e daalun wuxuu kutusayaa calىa juزi macnaahu macnaha qayb ka tirsan ayuu kutusayaa fahaadaa kan yusamaa waxaa lagu magacaabaa murakaban murakab baa lagu magacaabaa laa mufradan mufrad se laguma magacaabo waa murakabe mufrad maaha fain qulta haddaad tidhaa haddii su-aal lay weydiiye buu yidhi sheekhu isagaa sharxay kitaabka ma haddaad su-aal ardayow i weydiisid waa uu iska garanayaa ninka aqoonta lihi su-aasha uu weydiinayo fa in qulta haddaad tidhaahdo falima lima sababma ayaa la shtaradta shardi uga dhigi weyday filkelimati kelmadda dhexdeeda alwadca ereyga wadiga ah shardigii wadciga ahaa maxaad kelmadda ugu dari weyday maxaad u odhan weyday kelmaddu waa qowlka mufradka ah ee wadica manan maxaad wadcigaa shardi uga dhigi weyday haddaad su-aasha ay weydiiso buu ku yidhi wadciga maxaad u qaadan weyday kama shtarada siduu u shardiyey man qaala ninka yidhi alkelimatu kelmadu lafdun waa lafdi lafdiga oo wadica loo dejiyey limacnan mufrad macno mufrada loo dejiyey ninkaasi wadica limacnan buu ku soo daray waa lafdi iyo mufrad iyo wadica limacnan ninkaa wadica limacnan buu ku soo darsaday aduu maxaad uga tagtay haddaadi tidhaa wadica limacnan taa qultu waxaan odhanayaa anoo ka jawaabaya inama اxtaajuu waxay u baahdeen ilىa daalika arrinkaa wadciga ah liakdihim liأjli akdihim markay qaateen allafda lafdiga markay qaateen jinsan isagoo jinsi u ah lilkelimati kelmadda lafdigiibay jinsi kelmaddu ay leedahay ka dhigeen wallafdu lafdiguna yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa mawduucin mawduuc mid mawduucoo macno loo dejiyey iyo wa muhmelin mid muhmala oo la ihmaaliyey oo la lumiyey mawduuc iyo muhmel labadaas oo qaybsamay faxtaajuu waxay u baahdeen haddaba ila alixtiraazi iska ilaalin ayay u baahdeen can ilmuhmeli kii muhmelka ahaa ee la ihmaaliye bilaa macnaha la iska ilaaliyo bidikri lwadci wadciga sheegidiisa ay iskaga ilaaliyaan walamaa akhadtu anigu markaan qaatay alqowla qowlka markaan qaatay jinsan isagoo jinsi u ah lilkelimati kelmadda markaan halkii lafdiga qowl ku bedeshay wa huwa qowlkuna khaasun uu ku khaas noqday bilmawduuci ka macnaha le uun akhnaani wuu igaga filaaday daalika qaadashadaa qowlka aan qaatay can ishtiraadi alwadci wadciga in shardi laga dhigo kaa ayaa igaga filaaday buu ku yidhi wax alle waxaan uga baahanahay oo kale ma jiro waxaa haddaba halkaa inoogu jira halkaa waxaa inoogu jiro oon ka dareemaynaa maxaa lo odhan jiray khayru اkalaam maa qalla wadalla waxaa la ysku qabtay har saddex shardi iyo laba shardi kolka waa isku macnuun bay noqdeen kolkaa maa qalla wadalla ba dee khayru اkalaami maa qalla wadalla qultu waxaan ku leeyahay buu ku yidhi fain fain qulta haddaad tidhaa falima cadalta maxaad uga baydhay can ilafdi lafdiga maxaad uga baydhay ood ilal qowli qowl ugu war maxaad lafdiga u qaadan weydood qowl u qaadatay haddaadi tidhaa qultu waxaan ku odhanayaa lianna lafda lafdigu jinsun baciidun ereygaa jinsiya qof dee mandiqa garanayaa garanaya ama falsafadda nin yaqaan fahmaya waa jinsun baciid lianna lafda lafdigu jinsun waa jinsi baciidun fog jinsiga waxaa loo yaqaanaa ereyga waxyaabo badani ay soo hoosgelayaan baciidna waxaa loo yaqaana jinsigu baciid noqdaa oo jinsigani waa baciid la odhanayaa mar kaste oo tanaawulkiisu ma kaana kaiir afraad ba la yidhah jinsi baciida kaiir afraad afraad badan baase u hoos gelaysa jinsiyadu way kala badbadan yihiin eeg waxaad eegtaa bal laba su-aaloodan idin weydiiyo haddaan idhaahdo kore kore hadda kuray maaha kore iyo haddaan idhaahdo noole labadaa lafdin labaduba waa jinsi yaa afraad badan noolaha afraad badan koraha iyo noolaha yaa afraad badan kore iyo no kore waa wax koraya idhahaa weeyi ereygan kore waa wax koraya noolena waa wax nool yaa fara badan ya koraha afraad badan waayo koraha waxaa soo hoosgelaya dhagaxa dhagaxa qaar koraa jira oo baxa dhagaxa noo nooc koraa jira noocan aynu naqaan maaha noocan macdantu wuu baxaa dhagaxa wuu koraa dhirtu way kortaa daaqu wuu kora waxa nooloo waxa noolana dee wuu korayaa laakiin noole markaad tidhahda dee dhirtii may soo gelaysaa iyo daaqii iyo haddaan idhaha eeg noole iyo haddaan idhaha dadna yaa yaa fara badan noolaha waxaa soo gelaya lodii adrhigii geelkii dugaagii dadkii dad haddaan idhahna dee waa dadun kolka jinsiga eeg wuxuu midibo midkuu ka fara badan yahay ayaa la yidhaha waa baciid marka haddaba tilmaan la qaadanayo tilmaanta baabka tilmaanta marka lagu jiro waxa waajiba waxa waajiba yaanan odhanin waxa loo baahan yahay oo axsana axsana in jinsiga qariibkaa ah la qaato markasta ka afraada yar haddaba qowlku waxa weeye baynu waa jinsi waxaana weeye codka ama lafdiga macnaha le lafdi macnale baa qowl la yidhaahdaa lafdiguna waa maxay haddaba lafdigu waa lafdi ama macna yeesho ama macnayuuna yeelanay yaa fara badan lafdigaa fara badan dee jinsiga baciidkii waa ceeb in wax lagu tilmaamo iska ilaali lafdi inaad wax ku tilmaanto fain qulta haddaad tidhaa falima cadalta maxaad uga leexatay cani lafdi lafdiga maxaad uga leexatay ila alqowli qowl aad ugu leexatay qultu waxaan ku odhanayaa lianna lafda lafdigu jinsun baciidun waa jinsi fog oo fara badan waa liindilaaqihi wuxuu ku rumoobayaa cala lmuhmali ka muhmalkaee la ihmaaliye macnaha loo diiday iyo walmustacmali ka mustacmalkaee macnaha loo isticmaalayo kamaa dakarnaa sidaan soo sheegnay waalqowlu qowlkuna jinsun qariibun waa jinsi dhow oo lafdiga ka dhow likhtisaasihi liajli ikhtisaasihi maadaamuu khaas ku noqday bilmustacmali ka mustacmalka oo qura ayuu khaas ku noqday wa isticmaalu ajnaas jinsiyada isticmaalkooga albaciidati ee fog filxuduudi tacriifka in loo isticmaalo ama tacriifyadu maciibun waa la ceebeeyey cinda ahli nadar ragga mandiqa garanaya siday og yihiin ama ragga mandiqa garanaya agtooda ereyga cindaa ah qolana ag bay ku macneeyan qolana xukun bay ku macneeyaan cinda ahli nadar qolada mandiqa taqaanaa siday xukumeen ama cinda ahli nadar qolada mandiqiyo nadarka u saaxiibkaa agtooda kelmaddan sheekhu sheegay nafteeda waxbaasi ka ah wuxuuna yidhi waisticmaalu اlajnaas albaciida fi اlxuduud maciibun cinda ahli nadar jumladaa yar waxaa la yidhi sheekha laftiisa halkan waxbaa yaro hoos maraye jinsiga fog xuduudda marka loo isticmaalayo hadduu fasalkiisa wato dee ceeb maaha jinsiga haddii la sheego oo maca faslihi la sheego ceeb maaha laakiin haddii jinsiga baciidka oo qura la sheego markaasuu ceeb yahay markaa ayuu ceebaya haddaba ninka lafdiga ku tilmaama qadiyadan lagu ceebayn maayo jinsi baciidaad qaadatay lagu ceebayn maayo laakiin waxaa lagu ceebayni khayrulkalaami maa qalla wadalla hadalkan aad inoogu tilmaantay hadal ka kooban baa jiro baa la odhanaya ila nina wuxuu ku odhanaya waa tan dhegtaydii oo aayar buu istaabanayaa ninina dhegtiisii xaggaasu ka soo wareegaya wuxuu ku odhanaya wataa dhegtaydii intuu xaggaa ka soo laaco ayuu ku odhanaya waa isku midkii u laakiin way kala fog yihiin halkaana waxaynu ku aragnay sheekhu tacriifka koobaad oo kelmadda kelmaddu waa maxay baynu halkaa ku qaadanay kelmaday maxaa tahay hadda maanta laga bilaabo kelmad ardayo inay dib kuugu soo noqoto maaha kelmaddu imisay u qaybsamaysaa waa qodobkeenna labaad wahiya kelmaddii ismun ismi weeyaan wa ficlun ficil weeyaan wa xarfun xaraf weeyaan kelmaddii ayaa qaybsantay saddex bay u qaybsantay mid ismiya iyo mid ficil ah iyo mid xarafa bay u qaybsantay kelmaddii waa ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaasay noqotay wahiya kelmaddii ismun ismi weeyaan wa ficlun ficil weeyaan wa xarfun xaraf weeyaan saddex bay u qaybsantay talow culimo saddexdan xaggee laga keenay saddexdan kelmaddu u qaybsantay xaggee laga keenay waxaa laga keenay istiqraha daliilka istiqraha ah fiqiga waa lagu yaqaanaa axkaam aad u tiro badan oo fiqigaga ah baa lagu saleeyey istiqre alistiqra haddaba luqadana wuu leeyay istiqraha luqaduna way leedahay fiqiguna wuu leeyahay soo ma ogid istiqraha in axkaam badan lagu saleeyo xataa axkaam iska caadiya baa lagu saleeya axkaam fara badan baa lagu sameeyey istiqraha imaamu shaafici gabadhu xilliga ugu ay ugu da'yartahee caado ay arki karto wuxuu u daliishaday sagaal sanuu yidhi muxuu gabadha ugu da'yari caadada imisay ku arki kartaa bui imise ah sagaal sano sagaal sano waxa aan ahayn gabadhu caado ma arki karto inta sagaal sano ka yar hadday gabadhu dhiig aragto dhiiggaasi caadadii ma ahae salaadda ha tukata buu yidhi ilan toddoba jirkaa salaadda lagu amraye salaadda ha iska tukata buu yidhi dhiiggaasi caadada yaan laga dhigin gabadhana dhakhtar ha la xanuun baa ku dhacaye waa saa laakiin sagaal sano wixii ka dambeeya unbaa dhiigga caadada la arki karaa imaamu shaafici qadiyadaasi waa qadiyad xukunahe aayadna uma raadsanin xadiidna uma raadsanin istiqraha ayuu u raadiyey maxaa tahay istiqraha tam iyo kayru tam baa loo qaybiyaa istiqraha maxaa loo qaybiyaa tam iyo iyo kayru tam baa loo qaybiyaa iminka hal su weligiin maad aragteen nin indhuhu labada suul kaga yaaliin labada suul ee cagaha ya indhuhu ninay labada suul kaga yaalin maynu aragni oo markuu wax eegaya lugta kor u qaadaya saaha u qaadaya ile waxbuu eegayaaye oole ha dhaskii baa iga gelaya indhaha ile suulashay kaga yaaliin ilaahay buuna abuuri karin ilaahay wuu abuuri karaa awooddiisa wuu abuuri karaa ilaahay indhaha meeshuu doonu kaaga nabaya laakiin waxaad ogaataa dadkan aynu aragnay indhuhu halkay kaga yaalin ya madax miyaadan xukumi karaynin oodan odhan karaynin indhuhu dadka halkaasay kaga yaalin adoon dadkiiba wada arag ayaad odhanaysa welibana ilaahay dadka intan uu abuuray intuu abuuri doono ma intan abuuran bal qiimee hadda intan hadda joogtee waktigaagan qiimee indhuhu madaxay ku yaaliin nin haddaba hadduu ku yidhahdo ka waran haayay dhagahay ka yaro dambeeyaan masaxbaa maad ka rumaysanaysaa may kama rumaysanaysid waaad ohan war indhuhu halkay ku yaallin waa la yaqaanaaye iska dhaaf baad odhanaysaa waxaad uga jeedaa imaamu shaafici dumarku u tegey dumarkii waktigiisa noolaabuu utgey heblaayo dhiiggii u horreeyey dadaad ku aragtay sheeg midi han iyo toban jirkii bay odhanaysaa midi sagaal eh, eh, waay odhanaysaa toban jirkii midi waxay odhanaysaa labaatan jirkii midi waxay odhanaysaa toddobiyo toban jirkii inantii ugu da'yarayd ee imaamu shaafici uu la kulmay ee tidhi dhiiggii caadadaan arkay eh, sagaal jir bay noqotay halkaas horta istiqraa ku sameeyey istiqraa haddaba waa shay in baadhis afraadda haddii la wada arko haddii la og yahay adduunka intuu ilaahay dumar abuuray tiradooda haddaynu helo eeg hadda adduunka inta ilaahay dumar abuuray oo dhan ama uu abuuri doono hadda u fiirso inta ilaahay dumar abuuray oo dhan haddaynu tiradooda helo oo la yidhaahdo dumarkii oo dhani waa soo bilyan oo aynu dumarkaa u tagno mid mid oon idhaahno heblaayoy he dhiigii waa maalintii kugu horreysay maalinta ahayd dee ugu da'yarba ayaa istiqrihii ku sugmaya istiqrahaasi waa taamoo been buu sheegayaa ninka war kale kuu sheegaa waa haddaan dumarka ilaa qiyaamada waxa iman doona dee waxaa iman doona haddaynu mid mid ula kulmi lahayn oo mid kaste dumarka aynu waraysanno oon ogaano xilligii ugu horreeyey da ay aragtay xukun baad samaynaysaa soo saaraysaa waa sidaa aad odhanaysid laakiin haddaad dumarka intii adiga kula noolayd unaad aragto sida imaamu shaafici istiqrahaasi taam maahe waa istiqre naaqisa baa la yidhaahdaa wuu jabi karaa la soco hadda istiqrahaasi waa laakiin taam ma aha waa kayru taam haddaan afraadta arag tusaalaan ku siinaya beri baa waxaa la baadhay nooluhu markuu wax cunayo labada cankeebaa dhaqaaqaa la baaray nooluhu markuu wax cunayo wax raamsanayo labada gafuurkeebaa dhaqaaqa ma canka hoosea dhaqaaqa mise ka saraa dhaqaaqa aduu weli adoo wax cunaya mays aragtay bal xanjo yar calasho ama cuntaba calasho labaduba ma dhaqaaqaan mid baa ku dhaqaaqaya waxay yidhaahdeen yaa ka hoosea dhaqaaqaya waxay yidhahdeen qaacidaa la soo saaray eeg waraabahaa la arkay oo libaaxaa la arkay oo dadkaa la arkay oo lodaa la arkay oo geelaa la arkay oo adhigaa la arkay wixii dee la arkayey baa la arkay oo markay wax cunayaan kani uu dhaqaaqayo marka qaacidaa la sameeyey istiqraa waxaa la yidhi nooluhu markuu wax cunayo kee dhaqaaqaa la yidhi ka hoosaa dhaqaaqa qaaciday noqotay laakiin mataanbaa noolahoo dhan miyaa la wada qiimeeyey quraanshada yaa qiimeeyey oo diqsiga yaa qiimeyey yaa arkaya horta eeg noolahoo dhan maa la wada qiimeeyey lama wada qiimaynin waxa dhacday webigun baa la tego yaxaas baa la arkay yaxaaska ku dhaqaajiya mataqaanaa kasaru dhaqaajiyaa istikri halkaasuu ku jabay kolka istikriu haddaan taam wuxuu noqdaa marka la afraad oo dhan la wada arko waxaan uga socdaa kelmaddu inay ismi iyo ficil iyo xaraf saddexdaa u qaybsamayso deliilka loo raacay waa istiqra deliilka loo raacay waa maxay baynu nidhi alistiqraa culimadii luqaddu waxay tix raaceen kelmadihii lagu hadlaye luqadda ahaabay tixraaceen way baadheen kelmaddanay maxaa tahay ilan qaamusyadii bay noo hor yaalle kelmaddanay maxaa tahay ismi baan ahay halkaa idhig tanay maxaa tahay ficil baan ahay halkaa idhig tanay maxaa tahay xaraf baan ahay halkaa idhig kelmad kale oo afraad waa la waayey markii istiqrihii la raacee la tix raacay kelmad afraad waa la waayey culima maxaa la ogaaday haddaba halkaa istiqraha markaynu qaadannay maxaa la ogaaday waxaa la ogaaday oo halkaa qaaciide inoo soo baxday noqotay waxaa si toosa loo ogaaday oon fahanay inuu ismigu inuu kelmaddu saddexdaa un ay tahay ismiya ficil iyo xaraf si kale haddii loo dhigo dalaaladu waa caqliyo baa la yidhi caqliyo adalaala alcaqliya layskuma khilaafaba dalaala alcaqliya waa mamnuuc in laysku khilaafo soo saa asal adduunku waxaa caqadigaa laysku khilaafaa laakiin caqliga layskuma khilaafo so so adduunku caqiidada waa laysku khilaafaa laakiin caqliga layskuma khilaafo hal tusaalaan ku siinaya maanta saw noolow ninka soomaaliyeed saw noolow ismale si fiican u noolow adduunka meel kastoo lagu nool yahay ninka joogaa muxuu aaminsan yahay in la noolaado caqligaa sheegaye muxuu aaminsan ma ma iska dhimo unbuu sheegaya mar kaste si xun u dhimo mise noolow unbuu isleeyahay qof kastiba eeg hadda hal hal loo geeyey waa imisa hal hal loo geeyey waa imisa waa laba hadda afkay dooni ha ahaato ruushku markuu hal hal ugeynayo muxuu yidhahdaa ya labuu yidhi ma afka waa laga ruush ba inaynaan tegine afka ruushkaba inaynaan aqoonine yaa inoo sheegay inuu ruushku hal hal loo geeyey laba leeyahay maraykanku hal hal loo geeyey laba inoo sheegay ma inagaa tagnay dalaaladana caqliye ah adalaala alcaqliya waa laga siman yahay dalaala alcaqliya waa laga siman yahay walow qaabka shayga loo maraya haba yar kala duwanaado qaabka shayga loo marayo waa laga yaabaa in lagu kala duwanaado gaadhiga kaxayntiisa de waa laga siman yihiin lakin waa laga isdeerinka halka lagaga nabayo iyo kiliishka halka laga nababiyo meelahan ubaa kala duduwanaanaysa iyo dariiqa sida loo lakin gaadhiga kaxayntiisa iyo wixii kale wixii adalaala alcaqliya ummaddu way isku dhodhowdahay haddaba dalaala alcaqliya inta badan layskuma khilaafaa la yidhahda laakin caqiidadaa laysku khilaafaa waxaan uga socdaa kelmaddu inay ismi iyo ficil iyo xaraf tahay daliilka keenay waa caqli waxaana lagu garanayaa kelmaddu inay macno leedahay iyo inayna macno lahayn keligeed inay macno kutusayso iyo inayna keligeed macno kutusayn haddayna keligeed macno kutusayn waa ayo waa xaraf hadday keligeed macno kutusaysana waa ayo waxa loo kala qaybin haday keligeed macno kutusayso inuu zaman la socdo iyo inuuna zaman la socon hadduuna zaman la soconin muxuu noqonayaa ismi hadduu zaman la socdana ficil wax kalena ma jiro hal nin baa sheegay oo yidhi qayb afraad baan hayaa bal noo sheeg baa la yidhi sheekow haddaad qayb afraad soo kordhisi waanu qaadaniye wuxuu hi ismu ficil baan haya ismu ficil maxaad haysaa baa la yidhi ismu ficil bal magacaagun u fiirsaa la yidhi maxaa tidhi bal ku celi magacan ismi oo inuu ficilka magaciisiiy sawdiga inuu ismiyay sawdiga sheegay ismulficilku ilin asmaadu ka tirsan yihi kelmaddii halkaasa inagaga xidhantay wahiya kelmadii ismun ismi weeyi wa ficlun ficil weeyi wa xarfun xaraf weeyi haddaba kelmad kale oo war leh ayaa halkan iyaduna soo gashay kelmadda warka yeelatay culimo waxay noqotay niman yahow bal hadda eega kelmaddan horta saddexdan qaybood ee ismigii iyo ficilki iyo xarafka ah ma kalaamkaa u qaybsama mise kelmaddaa u qaybsanta yaa qaybsama kalaamka mise kelmadda yaa qaybsama culimo ma kalaamkaa qaybsama oo intan u qaybsama mise kelmaddaa qaybsantaa masale khilaafiya bay noqotay ajruumigu wuxuu yidhi waxaan ku leeyahay buu ku yidhi kalaamkaa u qaybsamay oo ajruumigu markuu baabulkalaam akhriyey alkalaamu huwa lafdu lmurakabu almufiidu bilwadci markuu yidhi muxuu ka dambaysiiyey waa aqsaamuhu haadaasiyay ku noqonaysaa markaa waa aqsaamuhu ku jirtaa kalaamkii aqsaamtan kalaamku ajruumigu siiyey innaguna hadda yaynu siinay kelmadda ayaynu siinay aqsaamtan sida dhabta ah kelmadda ayaa u qaybsamayso kelmaddaa iskale waxa qaybsamaya waa kelmadda qaybta waxaynu isku ogeyn arkaan baa jirta qaybtu ay leedahay arkaanta qaybta saddex baynu ka dhignay waa maqsim iyo qism iyo qasiim maxaynu odhan jirnay arkaanta qismada maqsim maqsimku muxuu ahaan jiray almaxal aladii waradat calayhi alqisma baa la yidhaha meesha la qaybinayo baa la yidhaahdaa ayaa maqsim la yidhaha maqsim maqsim inagu qolkaan u naqaanaa maqsim soo ma maqsim waa laqaybiya la qaybiyaha maqsim baa loo yaqaanaa waa la qaybiye qismina waxa weeye kuwa u qaybsamayo qismiga marka haddaba la eego ka qaybsamay qismi baa la odhan marka la eegay kala qaybsamana qasiim baa la odhan qismi iyo qasiim waa isku shay qura qismi iyo qasiim waa isku shay qura laakiin qismigu waa marka maqsimka la eegayo qasiimkuna waa kala walaalka laah ee la qaybsamay marka la eegayo waxaynu nidhi qaybtu laba bay noqotaa haddaad aragto shay qaybsamay laba unbuu mid ahaan noqdaa inuu yahay taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi iyo inuu yahay taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi de la socda maxaynu ka dhignay qaybtii taqsiimu lkuliyi ilaa juziyaatihi waa kuliyi iyo juziyaad baa labadaas ah iyo inuu yahay taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi labadaa qayboodun bay kala noqonayaan taqsiimu lkuliyi ilaa juز'iyaatihi markaynu leenahay waxaa loo yaqaanaa marka qismi kasta inta mubtade laga dhigo maqsimkuna khabar uu noqdo jumladana macnuhu sax uu noqdo marka taqsiimu lkuliyi ilaa juز'iyaatihi wey maxaan ku idhi qismiga mubtade ka dhig maqsimkana khabar ka dhig jumladuna saxa noqoto eeg hadda halkan yaa yaa qismiya kelmaddii way qaybsantay ismiya ficil iyo xaraf bay u qaybsantay yaa qismiya ismikumuna qismi ahayn ficilkumuna qismi ahayn xarafkumuna qismi ahayn yaa maqsimo qaybsamay kelmaddu mayna maqsim ahayn haddaba qismiga mubtade ka dhigo maqsimkana khabar uga dhigo macnuhuna saxa noqdo ku hadla maxay alismu alismu kelimatun mayna sax ahayn haye alficlu alficlu kelimatun mayna sax ahayn haye alxarfu kelimatun mayna sax ahayn bal hadda kalaamkana ila eega alxarfu kalaamun ma sax ba alxarfu kalaamun ka warrama ma sax baa culimo alficlu kalaamun ka warrama waxaa la ogaaday qaybtaasi inayna ahayn taqsiimu اlkuliyi ilaa juزiyaati kalaamku inuu saddexdaa u qaybsamo laakiin taqsiimu اlkuliyi ilaa juزiyaati kelmaddu inay saddexdaa u qaybsanto weeyaan waxaa kaloo jira qayb kaloo taqsiimu اlkuli ilaa ajzaa'ihi waxa weeye maqsimka lama heli karo aqsaamtoo dhan in la helo mooyaane maqsimka lama heli karo aqsaamtao dhan in la helo mooyaane haddaba eeg kalaamkii tanna khalad buu ku noqonaya oo waxay ka dhigan tahay muxamedun qaa'imun miyaynaa ahayn kalaam muxamedun qaa'imun horta kalaam ma tahay aqsaamtiina yaa laga hayaa qayb quraa ismigo quraa la hayaa waxaa loo baahnaa eeg taqsiimu lkulli ilaa ilaa ajzaa'ihid waxa weeye aqsaamta hadduu midi maqan yahay maqsimka la qaybiyaha la heli maayo oo tusaale ahaan shaaha oo kalean ku tusaalayn jirnay horta shaah maxaa la yidhaha shaaha shaahan yaree la cabo shaaha yaree la cabo markaan eegno waa biyo iyo karin karin iyo waxaa kale lagu daraya muxuu aha iyo renji may sonkortu waa mukmil sonkorta iyo caanaha iyo xawaashka iyo kuwaasi waa dheeraad shaah qadhaadh maadan odhanin shaah qadhaadh baa la yidhahdaa hadduu bilaa sonkor yahay u fiirso shaah waa maxay shaah horta shaah waa maxay waxa shaahiihi shaah waxa weeye waa biyo iyo karin karintu hadda lagama maarmaan wey biyo qabow halka yaalla waa shaah maad odhan karintu inay meesha ka baxda maaha waa biyo iyo karin iyo shaahlafdi saddexdaasaa la yidhahdaa shaah eeg waxa aaway maqsimku ka aan qaybinaynaa waa kee ka aan qaybinaynaa kee buu noqday shaah buu noqday waxaynu u qaybinayna waa maxay waa biyihii karintii iyo shaahlafdigii iyo caleentii haddaba waxaad eegtaa mid kastaa kelidii shaah ma yahay haddaan biyo arka ma shaahba haddaan karin arka ma shaahba haddaan eh, caleenta arka ma shaahba mid kasta keligii dee shaah maaha hadduu noqon lahaa wuxuu noqon lahaa taqsiim اlkuliyi ilaa juزiyaatihi buu noqon lahaa shaah la heli maayo saddexdaa intuu mid inaga maqan yahay soo saa maaha saddexdaasi markay isku wada tagaan ee biyihii iyo karintii iyo caleentii laysla helo ee laysku wada daro unbaa shaah la odhanaya kaasi waa taqsiim اlkuli ilaa ajzaa'i haddaba kalaamku wuxuu noqonaya haddaan kaa ka dhigi lahayn siduu ajruumigu tilmaamay kalaam la heli maayo haddaan ismi iyo ficil iyo xaraf la helin haddaan maxay la helin baynu nidhi ismi iyo ficil iyo xaraf kaasina baatil buu noqdayo jaaa muxamed baa kalaama jaaa muxamedna waa ficil iyo ismi qura xarafkii baa ka maqan ma arkaysaa kalaamku labadii dhinacba inuu baatil ka noqday kalaamku inaynu u qaybinno ismi iyo ficil iyo xaraf horta kow taqsiimu lkulli ilaa juziyaatihi ma aha oo haddaynu taqsiimu lkulli ilaa juziyaatihi ka dhigno mid kastaaba keligii buu kalaam noqonaya xarafkaa kalaam noqonaya keligii waa khalad xarafku kalaam maba noqdaba ficilku kalaam ma noqdaba keligii taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihina ma aha oo waa khaladoo waxa ka dhalanaya in la yidhaahdo saddexdaas oo laysku geeyey oo qura unbaa kalaama wahiya kelmaddii ismun ismi weeye wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeyaan saddexdaa ayay kelmaddii u qaybsantay lamaa dakartu markii aan sheegay dakartu ta'dan godan wuxuu sheekhu ugu darayaa isagaa sharxay kitaabka lamaa dakartu markii aan sheegay xaddal kelimati kelmadda xadkeega markaan sheegay bayantu waxaan caddeeyey annahaa kelmaddu jinsun jinsi inay tahay taxtahu hoostiisana ay ku sugnaatay alaaatu anwaacin saddex nooc saddex nooc ayaa ka hoos baxaya alismu waa ismigii waalficlu iyo ficilkii walxarfu iyo xarafkii saddexdaa nooc ayaa ka hoos baxaya ismi ficil xaraf wa deliilu waxa deliil u ah cala inxisaari anwaacihaa noocyadeedu inay ku soo urureen fii haadihi alaaati saddexdan ay ku soo urureen waxaa deliil u ah alistiqraau istiqraha ayaa deliil u ah waxaa loo deliishaday istiqro weeyaan fa ina culamaaa haada fanniga naxwaha ah culimmadii dhigaysay tatabbacuu waxay tixraac ku sameeyeen kalaam alcarabi kalaamka carbeed ayay tixraac ku sameeyeen falam yajiduu mayna helin ilaa halaaثata anwaacin saddex nooc mooye wax kale mayna helin falow kaana hadduu ahaan lahaa hamma halkaa waa kalaamka carbeed iyo luqadda dhexdeeda eh nawcu nooc hadduu ahaan lahaa nooca oo raabicun afraad lacafaru way ku siiban lahaayeen miya mise waa lacafaru way daalacan lahaayeen ereyga cafara laba masder bay leedahay marna waa min alcuhuur marna waa min alcihaar haddii min alcihaar laga keeno waa simbirrixada lacafaru way ku turaanturoon lahaayeen weeyaan haddaba lacafaru way ku turaanturoon lahaayeen ha odhan lacafaruudan kale waxa weye min alcuhuuro waa daalacashada lacafaru way heli lahaayeen ama way daalacan lahaayeen dhe faina culamaa haada alfanni fannigan culimmadiisii tatabacuu waxay tixraaca ku sameeyeen kalaama alcarabi kalaamkii carbeed bay tixraac ku sameeyeen falam yajiduu mayna helin ilaa halaaثata anwaacin saddex nooc mooye wax kale falow kaana hadduu ahaan lahaa habma halkaa nawcun raabicun nooc afraad lacaharuu way daalacan lahaayeen calaa shayin shay bay daalacan lahaayeen shayga oo minhu isaga ka tirsan midbu marun baa la heli lahaa haddaba qaybtu inay labadaa noqoto waxaa lagu garanayaa nadmi buu sameeyey sheekheenani sajaacigaa nadmi sameeyey sharaxa hoosta hoose eeg hadda wuxuu yidhi in iqbarun iqbaaruun bimaqsamin kada taqsiimu kuliyin lijuziyin khudaa aw lam yasixa fahwa kullu qad qusim bigayri yaain ow liajza qad culim insaxa haddii uu asaxo ikhbaarun in khabar laga dhigo bimaqsimin maqsimka oo la qaybiyaha ah bimuqsamin buu kaygu qorayaa insaxa haddii uu asaxo ikhbaarun in khabar laga dhigo bimaqsamin la qaybiyaha in khabar laga dhigo halkaa bimaqsamin sow ba kuma arkaysiin ba'daasi waxay sheegaysaa ka khabarka noqonaya bimaqsamin maqsimka la qaybiyaha khabar noqonaya fadaakani taqsiimu kuliyin waa kuliyiga qaybintiisii lijuziyin ilaa juziyin juziyi loo qaybinayey ee khudan iga qaada buu ku yidhi arrinkaa qaado haddii eeg maqsimku khabar inuu noqdaa ay ansaxayso yaa mubtade noqonaya ma sheegin mubtadaha ka noqonaya maad garanaysiin ma ma qismigaa mise waa maqsimka yaa mubtade noqonaya qismigaa mubtade noqonaya yaa khabar noqonaya maqsimkaa khabar noqonaya insaxa haddii uu asaxo ikhbaarun khabar ka dhigid bimaqsimin maqsimka khabar laga dhigo fadaakani taqsiimu kuliyin kuliyiga qaybintiisii weeyi lijus-iyin ilaa jus-iyin jus-iyi loo qaybinayey ee khudan qaada buu ku yidhi ow lam yasixa xadaa in la shaday ahayd lana fadxiyo ow lam yasixa hadduu asixi waayo fa huwa isagu kullun waa kulli oo qad qusima la qaybiyey bikayri yaa'in ya la'aantii isagoo ah kulliyi ma aha waa bikayri yaain kullun iska dheh taqsiimu kullin dheh waa bikayri yaain ya la'aantii liajzaa ayaa loo qaybiyey liajzaa ajzaana juziyi maaha waa liajzaa waa juzun qad culima waa la ogaaday warku inuu intaa yahay in sha allahu tacaala halkaa ayuu maanta cashirkeennii inoogu egaaday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam